dunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baritankii bilowda bilowgii adduunyada baritankii bilowda barbardhaco iyo badin qof kale lawaaaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba aad joogtaan waa kowda bisha januari sanadka ka saaxiibada waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waana maalin isniina qodobada aan idiin soo gudbin doono dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona kooxda kubadda cagta liverpool weliba kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa caawada ciyaari doona sidoo kale waxaynu eegi doonaa tartanka kubadda cagta maamul goboleedyadahi weliba gobolka banaadir ayaa galabta la ciyaari doona kooxda ama xulka koonfur galbeed soomaaliya waxay la ciyaari doonaan gobolka banaadir oo markii ugu dambeysay ay ku guuleysteen tartankan ee maamulka gobolka banaadir iyo waliba maamul goboleedyada sidoo kalete dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa koox kubadda cagta ee arsenaal xalay guudaro xanuun badan ay kala kulantay kooxa kubadda cagta fulham laba gool iyo sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxa kubadda cagta sboris iyaguna saddex gool ay ku garaaceen kooxa kubadda cagta barnwus suuqa kaliibsigana waa uu furmay arsenaal waxay doonayaan suuqa kaliibsiga in waryahaan ay kasoo qaataan saaxiibada barnaamijka ayaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waya dhegeystayaal haddianu ku bilaabnana tartanka maamul goboleedyada ah waliba gobolka banaadir ayaa galabta la ciyaari doonaa saddexda galabnimo qadar ee soddon daqiiqa ama sagaal saaci bar markaynu eegno kulanka waa kulanka ugu xiisaha badan ee dhexmari doona ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba gobolka banaadir hadaba xulka gobolka banaadir ayaa doonaya sanadkan in mar kale ku guuleysto tartanka ee maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir maadaama markii ugu dambeysay ku guuleystay tartankan sidoo kaleetana finaalka uu ka qaaday xulka gobolka ama xulka maamulka galmudug haddaba ciyaartan waa ciyaar xiiso badan diyaargarowgii ugu dambeeyey ayaa hadda ay sameeyeen ciyaartooyda ee gobolka banaadir iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo waxa ay doonayaan inay dabcan ama dad badan ayaa ku daawan doonaa eh, kulanka oo halka inta badan ay taageersan maamulka koonfur galbeed soomaaliya halka magaalada muqdisho ama dadka reer muqdisho intooda badan ee gobolka banaadir ay taageeri doonaan Eh, markaynu eegno kulanka waa kulan aadad xiiso badan ciyaartooyda gobolka banaadir waa ciyaartooyda dabcan markaad eegto tababarkii ugu dambeeyay sameynayay sidoo kaleet kuwa koonfur galbeed soomaaliya labadooda tababare way hadleen oo tababaraha koonfur galbeed soomaaliya waxa uu shaaca ka qaaday in kulanka uu diyaar yahay sidoo kaleetana uu rajeynayo dhammaan ciyaaryahanadiisa inay diyaar yihiin halka gobolka banaadirna keliya hal ciyaaryahaan la sheegay inuu dhaawac ku siigi doono kulanka laakiin inta kale waa diyaar tobabaraha gobolka banaadir ama tobabaraha xulka gobolka banaadir daada daada ayaa waxa uu shaaca ka qaaday sanadkan ay rajadoodii ugu weyna tahay in mar kale ay ku guuleystaan tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir haddaba kulanka waa kulan la saadaalin karin waa kulan inabaan nacaadiyan oo aadaad u xiiso badan koonfur galbeed soomaaliya weliba ee gobolka banaadir dhammaan ciyaartooydooda waxaa hadda ay doonayaan inay markaa ama ay sameynayaan diyaargarowgii ugu dambeysay garoonka weyn ee istaadiyada muqdisho ayaan lagu ciyaari doonaa haddaba waxaa la soo warinayaa eh, taageeryaal badan in iminkanba tigidhada ay u jarteen si ay usoo daawasho tagaan ayna yimaadaan garoonka weyn ee tuulada ciyaaraha lagu naaneyso kulankan wuxuu noqon doonaa kulankii labaad kulankii koowaad ee maamulka galmudug iyo weliba ciyaartooda hirshabelle ayuu ku dhex waxaana la ogyahay laba gool la goolka koowaad ee maamulka galmudug oo faritaanka ayaa dhaliyay halka ciyaartooda hirshabelle goolka labaadna iyaguna ay dhaliyaan marka kulankii ugu dambeeyana barbaray ku dhamaaday kulankan waynu arki doonaa haddii koonfur galbeed ay guul gaari doonto ama haddii xulka maamulka gobolka banaadir ay guul gaari kara ama guul gaari karayaan cid jirto ma jirto labada kan ugu dambeysay cid guuleysta ma jirto marka waynu arki doonaa haddii guushii ugu horeysay ay gaaraan koonfur galbeed ama kuwa maamulka ama kuwa gobolka banaadir waa marka ciyaartu ciyaar xiiso badan ayay noqon doontaa mas-uuliyiin kala duwanna halkaaba usoo daawasho tagi doonaan haddiinu eegnana dhegeystayaal ciyaaraha dunida liverpool ayaa caawa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta newcastle united ee garoonka liverpool anfield stadium ayaana kulankan uu ka dhici doona yurden colob waxaa isxayaa ninka lagu magacaabo edi hawi oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba kooxda kubadda cagta newcastle inta badan liverpool waa laga adegyahay waa newcastle waa laga adegyahay liverpool ayaa ka adag liverpool dhammaan shantii kun ugu dambeysay ama lixdii kun ugu dambeysay oo ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta newcastle inta badan way badinayeen soalahaan oo kale shantii kun ugu dambeysay mar laba gool mar laba gool waxba mar laba mar hal mar saddex marka waa la garaacay markii ugu dambeysana garoonkan eh, ay soo booqato anfield stadium kooxda newcastle waxay ahayd kow iyo soddonkii agosto labada kun labaiy labaatanka marka markaasina kooxda newcastle ayaa laba gool iyo hal ay eh, ku garaacday kooxda ama laba gool iyo hal lagu garaacay newcastle ayaana eh, guuldaro xanu badan kala kulantay kooxda liverpool marka wxaynu arki doonaa caawa halka laakiin liverpool ay ka maqan yihiin sida tiago alcantara matib sidoo kale robinson ninka lagu magacaabo tsimicas macalister sidoo kale kulanka uu siigi doona xalka kooxda kubadda cagta newcastle ciyaaryahaano badan ka maqan sida kabtankooda ninka lagu magacaabo lazelis golaha yenikbo xataa wuu maqan yahay jacob murphy wuu maqnaan doonaa mat tagad wuu maqnaan doonaa elyaanka lagu magacaabo harvey banes isaguna maqnaan doonaa jowo willock iyo sander tonali dhammaan ciyaaryahanadaasna way seegi doonaa kulanka oo ma ciyaari doonaan haddaba newcastle united shantii kun ugu dambeysay oo ciyaartay afar ka ah ayaa la garaacay hal kulan keliya ay badiyeen marka halka liverpool iyaguna xil ciyaareedkan ay yihiin kooxda keliya hal kulan la garaacay inta badan kooxaha kale sida eh, kooxda mancity oo kale saddex jeer laga raacay astonvilla waxaa laga raacay afar jeer arsenal afar jeer sporis eh, shan jeer westham lix jeer marka kooxda keliya xilli ciyaareedkan ay guul markaa ama hal guuldaro waa kooxda guuldarada ugu yara soo gaartay wayaan marka liverpool keliya hal guuldaro ayaa soo gaartay waana kulankii kooxda kubadda cagta liverpool ee eh, guuldarada kala kulantay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ee markaynu eegno xil ciyaareedkan hal kulan keliya ay guuldaro markaasi qaateen eh, kooxda kubadda cagta liverpool marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta liverpool xil ciyaareedkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka bermaliga marka liverpool xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan xil ciyaareedkan sports keliya ayaa garaacday kooxda kubadda cagta liverpool afartan laba dhibcood ay leeyihiin eh, sagaaliyo kulan oo ay ciyaareen afartan shan dhibcood ayay tegi doonaan haddii ay garaacaan kooxda kubadda cagta newcastle marka newcastle iyo liverpool waynu arki doonaa dhan kaleetan hadin ogna tobabaraha koxda kubadda cagta liverpool waxa uu shaaca ka qaaday kulanka uu yahay muhiima eh, sanadkan cusub ee hadda bilowday labada kun liverpool waxay dooneysaa in ay guul ay ku furtaan halka newcastle united iyaguna ay doonayaan inay sanadkan cusub ay guul ku furtaan marka waa kulan xiiso badan liverpool iyo weliba newcastle united liverpool waxay ogtahay in ay dhibco lumisay arsenal la garaacay sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta mancity iyo astovillan ay guul gaareen marka waxay doonayaan inay dhibcaha ay sii dheereystaan afartan iyo shan dhibcood ay tagaan haddii ay badiyaan hadda astonvilla afartan labo dhibcood ay leedahay liverpool afartan labo dhibcood mancity afartan arsenal afartan eh, sboris soddon iyo sagaal westham soddon ay leedahay waa dhibcaha kulmadii ugu dambeysay ay qaadanayeen kooxaha shanta koox ee kahaalmaha koowaad laba saddexaad ilaa afaraad ku jira marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan marka waxaa la saadaalinayaa in liverpool ay garaaci kareen newcastle inkastoo newcastle ay mararka qaar ay ku dhigto kooxaha haweenka waa haga dhegeystayaal weli barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddiinu eegnana warar kale ciyaaraha jira haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ee arsenaal waa la garaacay guuldaro xanuun badan ayaa dusha loo saariyey haddaba arsenaal markaynu eegno sanadkan aad iyo aad ay uga xun tahay wayna ka jaban tahay eh, waxaanu ognahay in kooxda kubadda cagta fulham ay garaacday marka arsenal waxaa leeyahy sanadkan kuma guuleysan karayaan horyaalka bermeliga haddaba waxaa jira ilaa saddex siyaabo oo ay arsenal sanadkan aysan ugu guuleysan doonin horyaalka brimier leagu ayaa leeyahay waxaa leeyahay qodob koowaad ee sanadkan aad yaday ugu jaban tahay waryahanadooda markaad eegto ciyaaryahaanada ama waryahaanada u ciyaara kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan bukaaya saaka ayaa ah kan ugu wanaagsan saasay taana horyaalka brimier leaga xil ciyaareedkan markaad eegto wuxuu dhaliyey lix gool keliya xil ciyaareedkan sagaaliyo kulan uu ciyaaray marka waxaad arkaysaa bukaaya saaka oo xil ciyaareedkii hore afar iyo toban gool u dhaliyey kow toban goolna u caawiyey inuu xilli ciyaareedkan keliya uu marayo ilaa iyo lix gool marka waxaa leeyahay sanadkan gooldhalintoodii aad iyo aad ay u liitaan sidoo kaleeta arsenaal waxay lumiyeen dhibco shantii kun ugu dambeysay afar ka ah iyo dhibco lumiyeen ayaa leeyahay haddaba markaynu eegno arsenaal shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay badiyeen laba kulanna waa la garaacay hal kulanna sidoo kale tan barbare galeen hal kulanna waa saddex kulan yaa la garacay hal kulan barbarayay galeen afartan dhibcood ay leedahay kooxda kubadda cagta arsenaal labaatan kulan oo ay ciyaareen labaiyo toban kulan ayay badeen taasoo ka dhigan in xil ciyaareedkan arsenaal markiiaanu eegno inkastoo horyaalka brmeliga uusan fogeen liverpool kaalinta kuwaad ay ku jirto afartan laba dhibcood astonvilla afartan laba dhibcood mancity afartan dhibcood arsenaalna afartan dhibcood inkastoo horyaalka uusan dhawey laakiin waxaa leeyahay arsenaal Eh, waxaay dhumisay kulamo ay u qalmeen ama kulamo markaasi dabcan ay badin kareen tusaal oo kale kulanka fulham xalay oo kale way badin kareen kulanka westiham oo kale kulanka waxaa weeyaan way badin kareen oo saddex dhibcood way qaadan kareen kulanka kale ee astonvilla sidoo kaleeto way badin kareen inkastoo kulanka liverpool ay u qalmeen inay barbare helaan kulankaasi laakiin arsenal markaynu eegno saddexdii kun ugu dambeysay sida astonvilla westham iyo weliba fulham way badin kareen xil ciyaareedkii horena saddexda naadi way wada garaacday oo markaynu eegno home iyo away ay u martay inkastoo fulham xil ciyaareedkan bilowgiisa ay taa ku dhigtay marka fulham xil ciyaareedkan arsenaal waxay ka qaadatay dhibco gaaraya ilaa iyo afar dhibcood saddex dhibcood oo ay garoonkooda ay ku garaaceen sidoo kaleetna hal dhibcood oo kulamada banaanka ay ku garaaceen ama kulan banaanka ah hal dhibeecay barbar la soo galeen sidoo kaleet waxa leeyahay arsenaal xil ciyaareedkan horyaalka bermaliga toddobiy toban gool ayaa laga dheliyay taasi oo ka dhigan xil ciyaareedka hore xil ciyaareedkan inay difaac ahaan ay wanaagsanaayeen haddaba arsenal xil ciyaareedkan labaatan kulan oo ay ciyaareen waxay ku heleen dhibco gaaraya ilaa iyo afartan dhibcood laakiin bal arag oo markaad eegto xil ciyaareedkii hore arsenal kulamada ay ciyaareen labaatankoodii kulan ugu horeysay inta dhibco ay haysteen iyo xil ciyaareedkan inta dhibco ay haystaan haddaba arsenal xil ciyaareedkii hore markii ay labaatan kulan ay ciyaareen arsenaal waxay haysteen xilli ciyaareedkii hore wax ka badan afartan iyo toddoba dhibcood ayay haysteen taas oo ka dhigan in arsenal xilli ciyaareedkan iyo weliba xilli ciyaareedka hore aysan isku mid ahayn marka arsenal sanadkan aad eeday ugu jabantahay aa laleeyahay la saadaalinaya in arsenaal ay u baahan tahay weeryahaan marka weeryahaan waxaa laleeyahay saddex weeryahaan ay u baahan arsenal xilli ciyaareedkii hore labaatan kulan way ciyaareen konton dhibcood ayay lahaayeen tusaalahaan oo kale haddii waxay leeyihiin eh, afartan dhibcood ay leeyihin laakiin xilli ciyaareedkii hore konton dhibcood ayay lahaayeen lix iyo toban kulan ayay badiyeen halka labaiyo toban kulan hadda ay markaasi dabcan ay ka badiyeen afartan gool ay ku dhaliyeen halka xilli ciyaareedkan soddon gool iyo soddon gool meelahaasi ay ku dhaliyeen horyaalka brimier liaga labaatan kulan marka waxaad arkaysaa sanadkan arsenaal inay aad iyo aad ugu jaban tahay marka konton dhibcood ayay markaa dabcan ka heleen labaatankii kun ugu dambeysay eh, xil ciyaareedkii halka afartan dhibcood ay ka helayeen marka waxaa leeyahy arsenal weli fursad ayay haysataa waa inay badisaa arsenal waddada guulaha kusoo laabataa shanta kulan kasoo socda ama shanta kulan kusoo wajahan tusaalahaan kalet waxaa leeyahay arsenal waa inay garaacda si waddada guulaha kusoo laabtaan kooxda kubadda cagta crystal balas oo ayla ciyaari doonto labaatanka januari kadibna nottingham forest waa inay garaacdaa soddonka january kadibna waa inay liverpool garaacdaa kadibna waa inay westham garaacdaa kadibna banley waa inay garaacdaa marka waxaa kusoo wajahan shan kulan marka crystal balas ay ciyaari doontaa nottingham forest liverpool garoonkooda ay ku qaabili doonaan eh, liverpool markii ugu dambeysana garoonka imaaraati soo booqadanaysay waa la garaacay marka arsenaal xil ciyaareedkan xataa kooxaha waaweynka ah eh, markaad eegto mancity ayay ka badiyeen sidoo kaleet manchester united markaad eegto eh, xil ciyaareedkan waxa weeyaan kooxaha waxay ka mid tahay oo xil ciyaareedkan kooxa waaweyn kaana garaaci karin manchester united iyo arsenal xil ciyaareedka markaad eegto sidoo kaleetana westham ay la ciyaari doonaan kuiyo tobanka februaayo marka waa kulamada kusoo wajahan arsenal marka waxaa leeyahay waa inay kulamadaasi ay badiyaan haddaba waxaa ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaal guuldaradii xanuunka badneed ee kooxda kubadda cagta fulham wuxuu leeyahay ruaantii aad iyo aad ayaan ugu murugoonayaa laakiin wax badan waqti fiican ayaan u hasanaa haddaba kabtankii hore koox kubadda cagta westham haddana mid ka mid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan koox kubadda cagta ganris ninka lagu magacaabo diclan rice ayaa waxa uu shaax ka qaaday inuu aad yaad uga xun yahay wuxuu leeyahay laakiin waqhti wuu dheeryahay horyaalka bermaliga keliya hadda labaatan kulan ayaa la ciyaaray wax badan ayaanu rajeyn doonaa ayuu shaaca ka qaaday ninka lagu magacaabo cabtain diclan rice sidoo kaleeto social mediana waxaa lagu daabacay ama inta badan facebooka waxaa eh, la hadalhayay sawiro muujinaya in ay dabcan isku dhaceen ninka lagu magacaabo diclan rice weliba gabriel eh, magalas oo ah difaaca dhexe kooxda kubadda cagta arsenal kadib markii labadan ciyaaryahaan inta badan waxa weyaan qaladaad badan uu sameeyey ninka magacaabo gabriel marka koley laakiin wuxuu leeyahy wax badan ayaynu sameyn doonaa waqtiga uu dheeryahay uu leeyahay declan rice haddaba kulanka haddaynu usoo laaban bukayo saaka ayaa gool kuwaad bilaabay kadibna ninka lagu magacaabo raul jamanes ayaa goolka labaad dheliyey marka labaatan iyo sagaal daqiiq markay maraysay kadibna ciyaaryahanka lagu magacaabo bobi reid ayaa konton daqiiqo ugu shubay hadaba arsenal markaad eegto boqolkiiba lixdani kow ay bol bositionka halka boqolkiiba soddon sagaal ay haystay koox kubadda cagta fulham ee dhammaan shuudadkii la sameeyey arsenal toban shuud ayay sameeyeen halkaa sagaal shuudna ay sameysay kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo fulham markaad eegto kubadda haysashada lix boqol soddoni ama dhamaan baasaska ay dhamaystireen waa lix boqol saddex halka afar ay sameeyeen kooxda kubadda cagta fulham marka arsenal way ka wanaagsanayd kooxda kubadda cagta ee fulham laakiin guushu waxay raacday kooxda kubadda cagta fulham hadda fulham kulmadii ugu dambeysay waa lasoo garaacay waxaa garaacday kooxda kubadda cagta bergmon saddex gooli waxba waxaa garaacday kooxda kubadda cagta barley waxba marka xataa newcastle ayaa saddex gool ku garaacday iyo saddex gooli waxba marka arsenal ayaana laakiin ugu dambeyti lagu soo garaacay waana muddo kadib in kooxda kubadda cagta fulham ay garaacdo kooxda kubadda cagta ee eh, arsenal marka waxa weeyaan arsenal sanadkan aad eed ugu jaban tahay ayaa laleeyahay dhan kaleetana waxaa leeyahay arsenal eh, waxaa leeyahay sanadkan waxay aad eed ugu liidataa eh, dhanka weliba eh, weerarka markaad eegto xil ciyaareedkan martineli xil ciyaareedkan weli guulishiisa ma wato inkatiya sidoo kaleeto xaaladdu ay ka jaban tahay sidoo kaleeto markaad eegto gabriel jesus sidoo kaleeto taraza sidoo kale marka kay haverton sidoo kale marka waxaa leeyahay arsenal waa in si deg ah suuqa kaliibsiga ah ay u gashaa oo ay ciyaaryahaano weeryahaan ay soo qaadataa ugu yaraan laba wareeyahaan ayaa leeyahay waa inay soo qaadataa marka arsenaal xaaladeeda waa ka xilli ciyaareedkan dhibco muhiima ah ayay lumiyeen weli laakiin horyaalka bermeliga ma dhowaa dhanka kalena haddiinu eegdana kooxda kubadda cagta tottenham hosba iyaguna saddex gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta bermus eh, goolka waad waxaa bilaabay ciiraanka lagu magacaabo bebesar sagaal daqiiqo ninka lagu magacaabo loselso ayaa goolkaasi ka caawiyey sidoo kaleeto hominson ayaa toddobaatan iyo kow goolka labaad eh, sidoo kaleeto richardson ayaa dhaliy goolka saddexaad haddaba ciiraanka lagu magacaabo richardson ayaa xil ciyaareed qurux badan qaadanaya shantii kulna ugu dambeysana oo ciyaaray kooxda kubadda cagta sporis waxa uu dhaliyay shan gool marka ciyaaryahankan inaw caadi maha isagana haddaba laakiin taageerayaasha koox kubadda cagta sports ka walwalsan yihiin xaaladda ciyaaryahanka lagu magacaabo bebasaar oo ciyaarta laga saaray soddon daqiiqo ciyaarta markay maraysay gebi ahaanba marka waxaa leeyahay ciyaaryahanka dhaawac aad iyo aad u xanuun badan ayaa soo gaaray hadaba markaynu eegno koox kubadda cagta ee sports waddada guulaha ay kusoo laabteen waxay hal dhibcood ka hooseeyaan kooxaha mancity iyo arsenal marka soddon iyo sagaal dhibcood ay leedahay sboris labaatan kulan oo ay ciyaareen labaiyo kulan ayay badiyeen saddex kulan barbar ayay galeen shan ka mid ah ayaa la garaacay afartan iyo gool ayay dhaliyeen markaad eegto xil ciyaareedkan kooxda ugu badan goolasha ugu badan dhalisay waa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo masiti afartan iyo shan gool ayay ku dhaliyeen sagaal toban kulan astonvilla afartan iyo saddex gool ayay ku dhaliyeen labaatan kulan liverpool soddon sagaal gool ayay ku dhaliyeen sagaal toban kulan arsenal soddontodoba gool ayay ku dhaliyeen labaatan kulan markaad eegto spors afartan iyo labo gool ay ku dhaliyeen ilaa labaatan kulan westham soddon iyo saddex gool manchester united way liitaan labaiyo gool keliya dhaliyeen labaatan kulan oo ay ciyaareen taa oo ka dhigan in kulan weliba hal gool ay dhaliyeen marka manchester aadaday ugu jaban tahay labaatan kulan ay ciyaareen labaiyo gool ay dhaliyeen brighton soddon iyo gool ay dhalisay sidoo kaleetana newcastle soddon todoba gool chelsea waxay dhalisay soddon afar gool wolfis waxay dhalisay soddon gool bermus waxay dhalisay labaatan iyo gool xil ciyaareedkan horyaalka bermeliga fulhamna sideed iyo marka shivel united iyo weliba iyo lowton ayaa loo diiwaangeliyey kooxaha xil ciyaareedkan goolasha badan dhalisay horyaalka bermeliga shivel united waxay dhalisay shan gool halka baanleyna labaatan gool ay dhalisay lowtonna saddex labaatan gool ay dhaliyeen labaatan kulan xil ciyaareedkan bermeliga ah oo ay ciyaareen dhanka kaleetana dhegeystayaal haddii aynu eegnana eh, eh, horyaalka sbain ayaa soo laaban doona toddobaadkan eh, markaad eegto marka real madrid waxay doonaysaa inay wadada guulaha ay sii wataan kooxda kubadda cagta marangeyska xilli ciyaareedkan markaad eegto horyaalka gudaha sbain laliigaha iyaga ayaa gacanta ku haya waxayna ciyaari doonaan maalinta talaadada ah marka waa maalinta arbacada ayay ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta real madrid waxayna la ciyaari doonta koox kubadda cagta maloorka haddaba real madrid horyaalka la liiga iyaga ayaan gacanta ku haya siddeed kulan oo ay ciyaareen koox kubadda cagta real madrid waxay badiyeen afar kulan saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulan ayaa la garaacay soddon iyo sagaal gool dhaliyeen kow gool keliya laga dhaliyey markaad eegto kooxaha xil ciyaareedkan yurub oo idil premier leaga sbain talyaaniga sidoo kaleeto jarmalka sidoo kaleeto horyaalka faransiiska waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ah kooxaha xilli ciyaareedkan difaacooda aad yaad u khatar badan yahay marka waxaynu ognahay kooxda kubada cagta madrid ciyaaryahaano badan inay ka dhaawacan yihiin sida ciyaaryahanka loo magacaabo david alaba tobad katuwa dani karafahal naajo oo ridkaar ku maqan saddex kulan soo socda mendi sidoo kaleetana eh, isaguna xaaladiisa dhaawac u yahay melataw sidoo kaleeta wuu maqan yahay sidaasi ay tahana kooxda kubadda cagta real madrid waa kooxda xilli ciyaareedkan difaacooda uu yahay mid ka mid ah difaacyada ugu wanaagsan dunida sidoo kale sanadkan waxaa mucjiso sameyneysa kooxda kubadda cagta jeruna jeruna siddeed toban kulan oo ay ciyaareen xil ciyaareedkan horyaalka wadanka sbein afar toban kulan ayay badiyeen saddex kulan ayay barbaro galeen keliya hal kulan ayaa laga raacay kooxda kubadda cagta madrid ayaana guuldaro duusha u saarisay hadaba kooxda kubadda cagta jeruna waxaa loo diiwaangeliyey sanadkii aynu kasoo gudubnay inay noqotay kooxdii ugu fiicneed kooxda kubadda cagta ama horyaalka maadaama xilli ciyaareedkan kow gool keliya laga dheliyey afartan gool leydha haddaba jeruna sanadkan waxay doonaysaa in horyaalka wadanka spain ay ku guuleystaan afartan iyo shan ayay leedahay real madridna afartan iyo shan dhibcood halka kooxda kubadda cagta leedka madridna soddon iyo ay leedahay barcelona soddon iyo marka barcelona eh, waxay doonaysaa iyagana sanadkan in horyaalka wadanka sbain ay meel fiican ka gaaraan laakiin markaad eegto xilli ciyaareedkan eh, dhanka talyaaniga kulamo xiiso badan ayaa jira sidoo kale tan ah horyaalka talyaaniga sanadkan waxaa la saadaalinayaa laba kooxood inay ku guuleysan karayaan waana kooxda kubada cagta inter milan oo horyaalka gudaha talyaaniga iminkanba gacanta ku haysa hadaba kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta yuventus ayaa ka ah kooxaha loo saadaalinaya sanadkan inay ku guuleysan karayaan horyaalka gudaha wadanka talyaaniga hadaba inter milan afartan iyo ay leedahay siddeed kulan oo ay ciyaareen afar iyo toban gool afar kulan oo ciyaareen waa afar kulan ka mid ayay badiyeen sideed kulan oo ciyaareen sidoo kale inter milan waa kooxda koowaad ee ku jirta kaalinta koowaad oo xilli ciyaareedkan difaaceedu yahay difaac aad aad u fiican xilli ciyaareedkan sideed kulan keliya sideed gool ayaa laga dheliya kooxda cagta inter milan sidoo kaleeta kooxda cagta yuventusna xilli ciyaareedkan afartan dhibcood ay leedahay waxayna ka hooseysaa saddex dhibcood kooxda kubadda cagta lagu magacaabo waa laba dhibcood ee ka hooseysa kooxda kubadda cagta inter milan marka inter milan iyo yuventus sanadkan way sahayaan sanadkan waxaa la saadaalinayaa in horyaalka midkooda ku guuleysan doono ama inter milan ama kooxda kubadda cagta yuventus waayahay dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magalada muqdisho ayaa ayaan kusoo gabagabeynana hor kulanti